رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى <coughs> آله wa saxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku soo dhex jirnay baabu manci lmuxrim min akli laxmi sayd wacan abi qataada qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa yowman maalin jaalisan mid fadhiya maca rijaalin rag la jirankood oo min asxaabi اnnebiy nebiga saxaabadiisa ka mida sal اlla alay wasalam fii manzilin ayaan fadhinay oo fii ariiqi makkata maka jidkeeda ku yaalla yacni meel la dego oo jidka maka ku yaalla ayaan fadhinay buuhi wa rasuulu llahi sal alay wasalam rasuul allana amaamanaa hortaya waa rasuulku markaa wuu naga horeeya isaga koox saxaabada ka mid ah waxoogaa dib u yaro dhacay nebiga iyo saxaabada intoodii kalena way horeeyaanoo horay bay u socdeen safar baa la waa la wada socda waalqowmu dadkuna ama ragguna muxrimuuna kuwa xarman waay wa ana aniguna ghayru muxrimin midaan xarmanayn baan ahay caamalxudaybiyati sanadkii xudaybiya isagu waxba uma xidhnayn ma xarmanayn abu qataada qolyaa ishkaal ka keenayoo su'aal meeshaa ka keeno waxaa la isweydiiyey say ku dhacday inuu abu qataada asagoo nebiga la socda inuu miiqaadkii maro oo usan xarmanin waxaa lagaga jawaabay abu qataada nebigaa diray sal alay wasalam dhanka badda ayuu diray muhimmad mucayanana loo diray markuu nebigu madiine ka soo baxay oo uu cumro u socdo xudaybiye soo aaday oo uu maqlay buu markaa muhimaddii loo diray intuu yani waxawey xaggeeda ka yimid buu nebiga dhexda kula kulmay sal lay slm marka isagaas isagu miiqaadka marka la marayay nebiga lamaba socnin sidaasuu marka dhexda kaga soo dhacay marka muusan xarmanayn wuxuu yidhi fa absaru waxay arkeen saxaabadii i ag fadhiday ee wada fadhinay ximaaran dameer bay arkeen waxshiyan oo duurjoog ah dameer farow bay arkeen walxal ana anugu mashquulun mid mashquulsan aan ahay oo akhsifu aan dhaadanayo naclii kabtayda kabtuu kabtoo ka go'day buu tolonaya ama dhaadanaya falam yu'dinuunii imaynan ogaysiinin iyagaa arkay dameer farowga anuguna kabtaydaan hagaajisanaaan ku mashquulsanaa imayna sheeginoo maynan i ogaysiininoo warba dameer farow maynay dhihin wayga aamuseen wa axabbu waxayse jeclaadeen low annii anugu absartuhu inaan arko waxay qalbiga ka jeclaayeen inaanu iyagoon ii sheegin aan arko oo de in ugaadha hilibka ugaadha way rabaan inay farta ugu fiiqaan ama ku baraarujiyaanna waa ka baqayaan way xarman yihin haddana qalbiga waxay ka jecelyihiin inuu sidiisa u arko saasuu ka wada ayb faltafattu waan milicsaday buuhi waan jalleecay fa absartuhu waan arkay bu ishaydaa ku dhacday fa qumtu markaasaan istaagay buuhi ila alfarasi faraskii baan isu taagay faraskiisii ayuu xaggiisa isu taagay fa asrajtuhu markaasaan kooreeyey oon kooraha saartay uma kadibna rakibtu waan fuulay buuhi faraskii wa nasiitu waxaan halmaamay alsawta ashaabuuggii iyo warumxa warankii wuxuu rabaa inuu dabanfarowga ku eryado faraska oo faraska ku dilo markaan faraskii dhaqaajin rabo waxaan halmaamay buu yidhi shaabuuggii aan faraska ku eryahay iyo warankii aan ku dili lahaa dameerfarow fa qultu lahum markaasaa waxaan ku yidhi nimankii meesha ila joogay naawiluunii war iisoo dhiiba assawta shaabuugga iyo warumxa waranka isagoo faraskiisusaardhulkay ka yaallaan war iisoo siiya buu ku yidhi fa qaaluu waxay idhahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaarannay laa nuciinuka kuugu kaalmayn mayno calayhi korkiisa xataa shaabuug iyo waran doona ku dhiibi mayno maxaa yaele arrintaasi kaalmo waay kuuna kaalmayn mayno ayib faqadibtu waan cadhoday buuri nimankan hilibka jecele haddana aan usha kuu dhiibi la <laughs> waan cadhooday buuri fa nazaltu waan degay buuhi fa ahadtuhumaa markaasaan soo qaatay labadoodiiba shaabuugii iyo warankii waan qaatay ayib uma kadibna rakibtu waan fuulay faraski fashadadtu markaasaan eryaday buuhi cala alximaari dameerkii baan ku qaaday buuhi ah, waan kala daba tegey faraskii baan yaan kaga daba tegoon ku eryaday fa caqartuhu markaasaan boqon gooyey buuhi wuu gaadhayoo markaasuu boqonta ku dhuftay warankii ayb uma kadibna ji'tu bihi waan la imid buuhi ji'tu bihi waan la imid walxaal qad maata uu dhintay ah, ugaadha yani qaababka loo gowracay ka midta haddii aad waranka ama leebka ama xabadda markaad ku tuurayso bismillaahi aad tidhaahdo oo intuu ku dhaco meeluu kaga dhacaba uu dilo isla markaana uusan dee ka dhiijiyo uu ku dilo gelitaan uu galay sidaasuuba ku gowracan yahayba oo uma baahno looma baahno in dhuunta biyo laga bir laga mariyo haddii nolo lagu soo gaadho waa laga marin haddii kale saasuu sax ku yahy wuxuu yidhi uma ji'tu bih waan la imid buuhi waqad maata isagoo dhintay fawaqacuu markaasay ku dhaceen fiihi dhexdiisa ya'kuluunahu iyagoo cunahay waaba ku daateen buui hilibkiibay ku daateen iyagoo cunahay uma kadibna inahum iyagu shakuu waxay shakiyeen fii aklihim cunitaankoodii iyaahu isaga ay cuneen shaki baa ka galay war amaan inagoo xarman aynu khaldannay waa markay hilibka cuneen kadib walxaal hum iyagu xurumun kuwa xarman ay yihiin inay wax cuneen bay ka shakiyeen ayib cunitaankii ay iyagoo xarman wax cuneen bay ka shakiyeen oo ugaadha hilibkeeda ay cuneen wuxuu yidhi markaa abu qataada fa waanu aadnay waanu soconnay buu ihi wakhaba'tu waan qariyey alcaduda cududa ayaanu macii la jirankayga qariyey buuhi yacni damarfarowga cududiisii ayaan qariyey oo intaan si hoosta u asturay baan aad baxnay buuhi faadraknaa waxaan soo gaannay buu hi sal lay slam rasuulkaan soo gaannay fasa'alnaahu waan weydiinay can dalika arrinka arrintii baan ka warsannay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly sl way u warrameen say wax u dhaceen faqaala rasuulku wuxuu uhi hal macakum la jirankiinna maya minhu xaaluu dameerfarowgii ka mid yahay shayun wuxuun wuxuun dameerfarowga hilibkiisii maka wadaan buuhi faqultu waxaan idhi bu nacam haa waxuu marka hore soo qariyey fanaawaltuhu waxaan u dhiibay buui nebigu sal lay waslam oo gacanta ka geliyay alcaduda cududii faakalaha wuu cunay wlxaal huwa nabigu muxrimun mid xarman uu yahy muttafaqun calayh walafduhu lafdigiisana lilbukhaariy buu u sugnaaday walahum waxaa u saddexdooda waa bukhaariyo muslim iyo axmede fii riwaayati riwaaya waxaa huwa isaga oo xalaalun xalaal ah fakuluuhu cuna may huwa isagu nebigu markay weydiiyeen wuxuu yidhi huwa isagu xalaalun xalaal weeye ee fakuluuhu cuna buu yidhi amarkaasi asalkiisu wujuub buu faa'iideeyaa laakiin istixbaab iyo ibaaxa iyo wuu faa'iidayn karaya macnaha lilqaraa'in wa fii riwaayatin oo limuslim u sugnaatay waxay sheegaysaa nebigu inuu yidhi sal lay slam markay warka u sheegeen hal ashaara ma tilmaamay ilayhi isaga xaggiisa insaanun ciidima u tilmaantay wax cid idinka idinka mid u ishaartay ma jirtaa aw amase amarahu amray bishayin wuxuun amray abuqataada markuu dameerfarowga dilahayay si uun amar u siiyey qaala markaasaa nabig wuxu sl lay slm fakuluuhu cuna marka marba haddaydaan gacan ku siinin una sheegin amarna ku siinin uguna kaalmaynin waa idiin bannaayah cuna ayb fakuluuhu cuna walilbukhaariyi waxaa u sugnaaday qaala wuxuu idhi hal minkum nebigu wuxu uhi sl lay hal minkum idinka mid ma yahay axadun ruux oo amarahu amray an yaxmila calayha dameer farowga inuu eryado ah, inuu ku xambaaro bimacnaa caydhsado ow amase cashaara u tilmaamay ilayha xaggeeda u ishaaro farta ugu fiiqay maydinku jira qaal waxay laa maya qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam fakuluu cuna marka maa baqiya wixii ka soo hadhay min laxmiha hilibkeeda wixii hilibkeeda ka laaban kii horeed cunteenna waa xalaal buu idiin aha haddana inta idiin laaban cuna ayb xadiidkaas abu qataada iyo su'aalahan dambe ee riwaayaadkan dambe ku imaanaya waxay caddaynayaan oo uu ku cad yahay ugaadha uu soo ugaadho ruux aan xarmanayn dadka uu markaa hilibkooda u keenayana dartood uu soo ugaadhin iyaguna ayna ugu kaalmaynin dadkaa xarmani way cuni karaan markaas shardi inaysan gacanna ka geysanin una tilmaamin xataa adnaa ishaara wa adnaa icaana kaalmo yarna xataa ayna ka geysanin sidaasoo kale hadduu ugu keeno hilib ugaadhsaa loogu keeno way cuni karaan haddayse gacan ku lahaayeen ama iyaga sababtood loo soo ugaadhay oo iyaga loola soo qastay ama iyaguba kaalmo iyo gacan ay ku lahaayeen markaasi ma cuni karaan xadiiskii sacbnu jasaamen soo marnay ee baabku baabka lagu bilaabay ee nebigu ku yidhi sal lla alay ma cunayno ee iska cesho iyo kan marka layswaafajiyo waxay noqonaysaa waa sida jumhuurtuna qabaane sacd bnu jahaamana nebigu wuxuu ugu diiday inuu ka aqbalo neefkuu soo ugaadhay hilibkiisa inuu cuno wuxuu ugu diiday calashaani nebigu ugu talagalay markii hore uu soo ugaadhaya niyaddiisu waxay ahayd nebiga ugee saasuu xaaraan ku noqday ninka la yidhaahdo abuqataadana markuu soo ugaadhahay iyagana ulama qastin gacanna mayna ku siinin marka waxaan lagunana qastin aadna gacanna ka geysanin ninkii soo ugaadhayna uusan uu xalaal yahoo xarmanayn marka hilibkiisu waa kuu bannaanyahay sidaasaana axaadiistu isku waafaqaysaa oo lagu jamcinayaa ayb markaa iska horimaad ma jira ayb وan abi qataadata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi kharajtu waan baxay waxaa kaloo xadiisku faa'iidaynaya qalbiga jacaylka qalbiga ah keligii wax saamayna ma laha mar haddaad aadan wixii aadan afkana kaga dhawaaqin adinkana ka samaynin qalbigaan ka jecelhay keliya raacasho ma leh haddayna go'aan gaadhin haddayna markaa casiimo noqonin oo go'aanayna noqonin qalbigaygu waa iska rabaa laguu qabsan maayo inta uu ama hami iska yahay ama xadiiu nafsi iska yahay ama khawaatir yahay oo uusan gaadhin ilaa heer casiime iyo go'aan intuusan gaadhin loo qabsan maayo ummadda xaggee laga qaadanaya saxaabadani waxay jeclaayeen abuqataada inuu soo ugaadho jacaylkii qalbigooda ahaa keliya wax saamayna ma yeelan saas manaa nusuus badan bayna masladaasi leeda a maya isku xugani noqone mid iyaga ka mid aho xarman hadduu soo dilo xaaraan buu noqona mid iyaga ka midoo xarman hadduu gacan ka geystana kulligood buu xaaraam ka noqona maaha mxuu ahaye isaga keligeen kii uun ugu kaalmeeyey basaa xaaraam ka noqonaysaa maaha kulli wax uu wada qoonsanaya macnaha ayb wacan abi qataadata qaala wuxuu kharajtu waan baxay maca rasuuli lah sal ly waslam rasuulka la jirankiisaan baxay zaman alxudaybiya fa axrama markaasay xarmadeen buu ihi asxaabii asxaabtaydu way xarmadeen saaxiibbaday wey walam axrim anna ma xarmanin fara'aytu waxaan arkay buuhi ximaaran dameer fa xamaltu calayhi markaasaan korkiisa ku xambaaro waan eryaday fasdadtuhu waan soo ugaadhay buui waan soo dilooday fadakartu waan sheegay buuhi sha'nahu arrinkiisa lirasuulilahi baan u sheegay sal lay slam wadakartu waxaana sheegay annii anigu lam akun inaanan ahayn axramtu mid xarmaday wa innii aniguna wa innii aniguna inama sdadtuhu inaan ugaadhay uun laka adiga inaan kuu ugaadhayna waa u sheegay buuri ah, waxaan ku idhi adiga dartaanun baana u soo dilay nebi allow fa amara nabiy nebigu wuxuu amray sal ly slam asxaabahu asxaabtiisuu amray inay cunaan fa akaluu waa cuneen walam ya'kul mu cunin nebigu minhu xaggiisa yacni waxba muusan ka cunin xataa xiina akhbartuhu markaan u sheegay annii anugu isdadtuhu inaan ugaadhay lahu isaga usoo ugaadhay markaan ku idhi adigaan kuu soo dilay isagu waxba kama cunin laakiin saxaabadii kaluu ku yidhi idinku cuna raw axmed waa wariyo ibn maajah biisnaadin jayid ayb qaala abu wuxuu idhi annaysaabuuri abu bakr waa shaykhu daara quطni waay waa nin muxadid abu baa naysaabuuri wuxuu leeyahay qowluhu odhaahdiisa uu yidhi xadiidka inii sqadtuhu laka adaan kuu soo ugaadhay wainahu lam yakul kama cunin labadaa jumlo inuu yidhi nebi allow adaan kuu soo diloon kuu soo ugaadhay iyo inuusan nebigu waxba ka cuninee saxaabada cuna uu yidhi laakiin isaguusan waxba ka cunin labadaa jumlaa lagu dhaggan yahay oo xadiiskan ku timid wuxuu leeyay abubakar naysaburi marka labadaa jumlo laa aclamu ma ogi buu yidhi axadan ruux oo qaalahu yidhi oo sheegay fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa ku sheegay hayru macmarin macmar mooyaane macmar ibnu raashid nin la yidhaahdo keligiibaa sheegay labadaa jumlo ruwaadda xadiidka intooda kalena kumayna darin muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa inay labadaasiba shaad yihiin oo daciif yihiin macmar baa la keli noqday oo wuxuu ku khilaafay ruwaaddii xadiiska warisiya duruqda xadiidta inteeda kaleo dhan buu ku khilaafay asaga keligii baa marka wuxuu keenay oo wariyey nebiyow adiga dartaa baan kuu soo ugaadhay iyo nebigu ma cunin isagaa khaas ruwaadda kaleoo xadiiska wariso aad u fara badanna mayna sheegin ayib wuxuu tilmaamayaa marka abu bakrin inay daciif tahay arrintaas oo yna xadiis ahaan u sugnayn waxaana sidaa qaba sidoo kale alimaam ibnu khusayma ibnu xasmi daraqutni jawsaqi bayhaqi iyo hayrkood a'immada xadiidku waxay leeyihiin labadaa jumlo ma sugna saasuu macnaha bal sida saxda a saxiixaynka iyo hayrkood ku yaalla waa kan soo marnayo xadiidka qaybtiisa hore riwaayadiisa hore waanagi soo marnay inuu nebigu sal lla lay waslam hilibkii qaar ka oo weliba uu nebigu cunay sooma ah, waa kan soo marnay faakalaha fanaawaltuhu alcaduda faakalaha wahuwa muxrim saasaa sax ah nabigu waa cunay saxaabadana cuna buui laakiin muusan cunin war jira maaha adigaan kuu soo ugaadhayna war jira maaha inuu yidhi labadaas ma sugno oo waa yani waxa weye daciif oo xadiiska noociisa shaadka la yidhaahda w waan jaabirin radi allahu taala nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi saydulbarri barriga ugaadhiisu lakum idinka xalaalun xalaal buu idin yahay wa antum idinkuna walxaal antum idinku xarman aad tihiin yani beriga ugaadhiisa laga saaraya oo midka baddu isagu waa xalaal uxilla lakum saydu lbaxri mxuua ah? xuruman soo maaha ayb yani baddu isaga dhib ma leh oo waa la ugaadhs waa la daban karaa noocyadiisa kala gedisan ruux isagoo xarman midka oo berriga ugaadha laga hadlay taa iyadaaba saydulbari lakum idinka xalaalun wey xaal antum idinku xurumun maa lam tasiidaan ugaadhanin ow lakum idinka dartii aan loo ugaadhin haddaydaan idinku aydaan gacanta lahayn ama ka gacanta lehee soo ugaadhay tiinna idinka dartiin usoo rawahu alhamsatu baa warisay ila bna maaja wa qaala shaaficiyu shaafici haada kani axsanu xadiidka ugu fiican weeye oo ruwiya la wariyey fii hada lagu wariyey wa aqyas midka qiyaasta ugu dhow yani miisaanka qiyaastana mid wayaan buu leey ayib sanadkiisu waa daciif ma sugna xadiidkani cilladiisuna waxa weeye waa munqatic dhaahdo mualib ibn cabdillaahi ibn mualib ayaa wuxuu ka warinayaa jaabir nin nin la yaqaana maaha yani jaabir wax kama maqlin wamaca dalika waxaa la leeyahay waa kaiiru tadliis bay culimmadu leeyihiin walirsaal yani tadliiska wuu badin jiray irsaalkana waa badin jiray waana cancaneeyey xadiidka cillada dhabta ee xadiidku uu leeyahayna waa taa iyadaa ah waa lagu cileeyey xadiidkani marka ma sugno hadduu sugnaan lahaa taqriiban warka wuu ka goyn lahaayo wuu ku cad cadyahay laakiin xadiidka abi qataada riwaayaatkiisa fi saxiixayn iyo khayrkii ku yaallan soo marnay baa laga fahmayaa iyo su'aalihii nebigu uu saxaabada weydiiyey adigoo og in dartaa loo soo ugaadhay haddaad cunto haddee dembi baad gashay fidye ma bixin doontaa mise ma bixin dootid waa masale kale laakiin inaad khaldantoo dembi gashay waa iska cadda baabu saydi alxarami ugaadhii xaramku baabu yahay wa shajarihi iyo geedkiisa yacnii xuduudda xaramka markii la soo galo geedaha ku yaalla iyo ugaadha xaramka joogtaay waxay leedahay axkaam khaasay leedahay labada xarampa marka waa u tegi doonnaa xaramu lmadiinana waa u tegi doonnaa isagana sidoo kale uu noqon doonaa maca bacdi alfawaariq oo jirta wa geedaha xaramka ku yaalla iyagana goyntoodaa laga hadlaya can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sal alay slm rasuulku wuxuu yidhi yowma makka maalintii furashada maka oo maka uu furanayay ayuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam ina hada baladkani xaraamun wa xaraam laa yucdadu lama gooyo shawkuhu qodaxdiisa lama gooyo yacnii ama geedkii qodaxdala ha noqdo ama qodaxda lafteedaba ha noqoto lama jaro walaa yukhtalaa lama gooyo sidoo kaleo lama jaro khalaahu xashiishkiisa ama waxaa la yidhahdaa nabaadka qoyan a nagaarhka iyo cawska iyo nabaataadkiisa qoyan lama jaro xashiishkiisa lama gooyo kuwaasaa laga wadaa macnaha khalaaga kaasaa la yidhaha walaa yunafaru lama eriyo ah, lama didiyo sayduhu ugaadhiisana lama didiyo yaani ugaadhi oo iska daaqaysa ama geeda harsanayso ma eryi kartid oo ma didin kartid inaad dishay iskaba dhaafa culimada qaarkood waxay leeyihiin ma dili kartid baa laga wadaa laakiin sida sawaabka daahirka xadiisku waxa weeyaan dilidduna waa mas'alo inaad didisana waa masalo oo xadiisku ka hadlayana ma didin kartid ma eryi kartid saas mana ayb walaa yunafaru lama didiyo lama eriyo sayduhu ugaadhiis walaa yultaqatu lama qaado luqatatuhu baadidiisa dhacday luqatada waxa waa waxa lumay oo dadka ka lumay oo dhulka yaalloo dhulka ku dhacay walaa yultaqatu lama qaado luqatatuhu baadidiisa dhacday lama qaado ilaa limucarifin ilaa ruux yahdinaya mooye baabkeedaan ugu tegi doonaayo baabka waxyaalaha lumay iyo gadaal buu ku imaan doonaa laakiin ilaa limucarifinta waxaa laga wadaa baadida meelaha kale laga helo waxaa waajiba in la yaahdiyo oo la yaboohiyo oo la iclaamiyo hal sano hal sano markaad yaahdiso wixii ka dambeeya adaa yeelanaya waxaad niyad a ku yeelanaysaa haddii uu ruux uun sheegto soo baxo inaad u gudi doonto haddii la waayana sidaad ku qaadatay ku milkisay waay marka bacda sana bay kuu bannaanaan doontaa laakiin baadida xaramku ayadu xillina kuu bannaanaan mayso weligeed waa inaad yaahdinteeda wadda waa ilaa limucarifin saasaa laga wadaayo iyadoo weligeedun waa la yaahdin lama milkin karo lamana yeelan karo waa ayb faqaala markaasaa wuxuu yidhi alcabaasu cabbaas baa wuxuu yidhi ila alidkhira idkhirka mooye rasuul allow walaa yukhtalaa khalaahu nabaataadkiisa lama jari karo soo lama dhih cabbaasoo nabiga adeerkiisa wuxuu rasuul ilaahay oo geedka la yidhahdo idkhirka nooga soo reeb maxaa yeele fainnahu isagu laabudda maaran ma leh lahum ayaga uma sugnaanin minhu isaga ay ka maarmaan reemaka kama maarmi karaan iyo dadku maxaa yeele fainnahu isagu waa idkhirkee lilqubuuri buu u sugnaaday xabaalaha iyo walbuyuuti guryaha faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ila lidkhira ilaa idkhirka mooye ah, idkhirka waa nooc cawska ka mida ah. ya lilquyuum idin yidhi ah. fainahu lilquyuumi wاlbuyuut midin yidhi quyuun waa jamcu qayn waay ah. qaynka waxa la waa saa'iqa oo waa ninka ee birtunka ah waay ah. annagaan dhahno tumaalkaan dhahno marka waxaa isticmaala tumaalladuna way isticmaalaan guryahana waa loo isticmaala riwaayada qubuurna waa jirtaayoo xabaalahana waa loo isticmaalaa xabaalaha waxay ugu isticmaali jireen markay meydka iilka geliyaan meesha ka banbannaanee carradu inay gasho laga yaabahay bay ku gufayn jireen markaasaa carrada lagu rogi jira meesha innaga dhoobada haddaan ka isticmaalno ayay gelgelin jireen meelaha khalalka ee banbannaan si ay meydka uga ilaaliso xabaalbilaashta carrada ku dhacaysa guryahana waxay ugu isticmaali jireen markay saaraan eh, muxuu ahaayey dhista ayay dhistu meeshay ka tagtay ka banbannaan tahay bay ku buuxbuuxin jireen korka ka saari jireen dhista kore ee macnaha sanqaafka ahaanta bay kor ka saarsaari jireen nimanka la yidhaahdo tumaalladuna way isticmaalaan oo birta hagaajin jirayna way isticmaali jireen iyadan marka intaba faa'iidooyinka loo isticmaali jiray bay ka mid tahay ayib faqaala nebigu wuxu uhi sal alay waslam ila alidkhira idkhirka mooye idkhirkaasi marka sida ay culimmada luqada ay sheegayaan waxay leeyihin waa nabaat ree maka agtooda laga yaqaano urkiisu udgoon yahay salkiisuna dhulkuu ku aasan yahay laamo dhuudhuubanna wuu leeyahay wuxuuna ka baxaa dhulka jilicsan iyo dhulka adag ee suubaanka labadaba waa ka baxa ree maka guryaha ayay sanqaaf uga dhigtaan qubuurtana saan sheegaya way u isticmaalaan cawska noocaasa ama nabaadka noocaas taqriiban waadada soomaalidu kuwa aan u yara dhowayn bay ku fasiraan nooc dhowayn a ah waaye taqriiban qaar waxay dhahaan geedkan la yidhahdo dhurba dhurba geed la yidhaahdo inta badan ka baxa meelaha biyuhu galaan saasay ku fasiraan laakiin intaan garanayo udgoon inuusan lahayn baan u malaynaya udgoon saasoo soo udgaya hiidho maa laydha qaar waxay dhahaan bahashan dareemada la dhahay qaar qaar waxay dhahaan duurka geedka laydhaha aduu nimbe meeshii u yara maleeyo unbuu u yaro geliyaa laakiin saan isleeyahay sifaadkan ay bixinahayaan yacni sidaasoo kale waxay ku dabaqmaysa garan maayo adugu waa geed noocaas ayb ila alidkhira nebigu waa soo reebay marka sal alay slam kaas isaga waad goosan kartaan oo waad isticmaali kartaan baa leehi wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam lama fataxa makata maka markuu furtay ayuu qaala wuxuu yidhi laa yunafaru lama didiyo sayduhaa ugaadheeda walaa yukhtalaa lamana gooyo shawkuhaa qodaxdeeda walaa yaxilu ma bannaanaado saaqitatuha baadideeda dhacday ilaa limunshidin ruux haybaarinhayo yaahadinaya mooye cid kale uma bannaana faqaala cabaasu cabaas wuxuu yidhi ila alidkhira idkhirka mooye nebi allow fa innaa annagu najcaluhu waxaannu yeellaa liqubuurinaa qubuurtannada iyo wa buyuutinaa guryahanaga fa qaala rasulla sl lay sl rsulku markaas wuxuu yidhi ila alidkhira isaga kama maaranna waa muttafaqun calayhima labada xadiisba wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugna oo iyaga u sugnaatay laa yucdadu lama gooyo shajaruhaa geedkeeda badela qowlihi laa yukhtala shawkuha qodaxdeed lama gooyo yani geedkana lama gooyo qodaxdana lama gooyo labadaba waa sax labada riwaayaba wa can cataa waxaa laga warin ana hulaaman wiil ama addoon labada waa la dhahaa ana ghulaaman wiil oo min qurayshin reer quraasheed ah ayaa qatala wuxuu dilay xamaamatan qoolley oo min xamaami makkata maka qooleydeeda ka mida ayb ah. fa amara ibnu cabaasin cabdillahi ibni cabbaas baa wuxuu amray an yufdaa canhu in lagaga fidya bixiyo bishaati neef adhi ah maadaama aad qolley dishay waxa aad ku gudi karto fidyo yani noqon kara waa neef adhiya buuri ah waa inaad ku gudo rawahu shaaficiyu baa wariyey wakadalika bayhaqi baa soo saaray waana aar saxiixa waa aar ibnu cabaas oo aar saxiixa waxaana ka muuqata haddaad ugaadheeda taabato xarabka ama ma ahe geedaheeda aad isku taabato inay fidyak laasimayso sidaana waa madhabu aa'ifa min ahli ilcilm oo aan sidaa lagugu daynaynin lagugu laaziminayo inaad wax bixiso imi iyo dembina ka dhalanaya ayb baabu maa yuqtalu waxa la gooyuu baabuu yahay waxay marka culimadu leeyihiin jumhuurtoodu waxay qabaan bacdu ahlilcilmina ijmacba bay soo guurinayaane waxa la diidan yahay ee geedaha ah waa wixii si tabiici isaga baxay oo alleh uu dhulka ka soo saaro ibni aadamku ayna shaqo ku lahayn wixii ibni aadamku beero ee isagu gacantiisa ku beero ee uu markaa midho iyo wax ka goosanayo wuu jari karaa taas kuma jirto yani beeraha uu beeranayo iyo xaramka uu ka beeranayo markuu beerto wuu jari karaa taa lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa bay leeyihiin geedaha sida dabiicigaa ku baxa oo ibni aadamku ayna shaqo ku lahayn kuwaa way kuwa aan la goyin karayn la jari karayn ama isagu wuuba beeray laakiin habeeree ma aha wuxuu manaafacaad iyo wax ka raadsanayo sida hadda maalan geedo fara badanoo xaramka lagu beeray oo loogu talagalay maalan magaalada qurxinteedao kale loogu talagalay iyo eh, maalan in hawadeedii wax saas loogu talagalay marka kuwa la goyn karayo waa kuwa loogu talagalay inay midho iyo wax laga goosto midhihiisii haddii isagiiba la beeray waa la goyn karayaan way kaa isagaa macnaa ayib sidaasay eh, ku xambaarayaan axaadiista baabu maa yuqtalu waxa aan marka la goyn karaynin waa xaramka gudihiisa geedaha ku yaala wixii ka baxsan xaramka geedihiisa oo bannaanka adoo xarman ama xaj ama cumro xarmanow geedaha xaramka waxaan ahaynoo ka baxsan waad jari kartaa oo haddaad xarman tahay macnaheedu ma aha inaadan geed jari karin geedaha xaramka ama xarmanow ama ha lama jari karo laakiin geedaha xaramka ka baxsan waad jari kartaa ama xarmanow ama ha xarmanaanin xarmanaantu ma diidayso geedaha xaramka wixii ka baxsan inaad goyn karayso masaladaas waa masale muhim ah. xuduudda xaramku way qeexan tahay afarta jihe magaalada makaba calaamadaha ku yaalla dhinacaad uga baxdaba tilmaamaya xuduudda xaramka halkanaa xaramku ku egyahay baa lagu dhahaya dhinacna way yaro durugsan tahay dhinacna magaalada makaba hadda dhaaftay marka dhinacyuhu iskuma isku masaafo uma jiraan xaram muxuu ahaye masaajidka waa masalo kale way masaladaas masaajidda xaramka ku yaalla ujuurtoodu waan ka soo hadallaan u maran mise laaban yihiin ma inay horay bayn u soo marnay inay yacni lagu muransan yahay masaajidka weyn bay la ajir yihiin oo xaramka oo dhan hadday ku yaallaan isku ajir miyaa boqolkii kun ma laga helayaa mise masaajidkan uu khaas ku yahay horeyna oga soo hadlan waana masaladoodii ku jirta waxaan masaladaa u baraarujinayaa hadda koorba waxay ku dhacday sanadkii xajkii haddaamiya mise mid ka horreeyey ayaa annagoo carafo joogna yaa geedahan aan idhaahno geed hindiga ee qarqadhaan ayaa waxaa lagu beeray carafa banka carafa marka meel aada loo taagan yahay oo musqul ahoo musqul la sugahayoo saf lagu jiro carab iyo cajanba la taagan yahay yaan intaan naan laacay baan soo jabsaday aday baan ka dhiganaya marka hal mar baa wixii meesha joogay baa laygu degay sheekh waxaa la see wax kayan adiga soo ma xarmanin labadii goobaaban qabaaba waa xarmana maxaad geedaha u goynaysa oo yaa diiday baan ku idhi soo ma ogidin inay xaramka ka baxsanta carafana xarab ma ah yacni xaramka waxaa lagaga baxayaa marka musdelifa wax yar la dhaafo ayaa xaramka xuduuddiisa la dhaafaya carafa way ka baxsan tahay xaramka bilijmaac markaasaa waxay yidhaahdeen qaarkood kuma baraarugsana markii dambe waxay yidhaahdeen xaramka ha ka baxsanaato laakiin adaa xarman bay dheheen soo adugu ma xarmarid maxaad u goynaysa dadka meesha taagan taqriiban boqol ruux waa ka badan yihin hal ruuxoo ii garaaba waan waay oo xataa ii istaaga marka waxaad garanaysaa jahligu meeshuu muslimiinta gaadhsiiyey qolo eeshiya ka timid oo marka fuqaha iska dhigaysaa yaa masaladii igala doodo waryaa qabaan ku idhi axad min ahlilcilmi oo qaba miyaa jira muxrimka inuusan gooyn karin geed ka baxsan xaramka inuusan gooyn karin axad culimmadoo qabta miyaa jirta markaasay yidhi adugu yaa qaba culimmadoo dhan baa qabtay adu masaladii muran bay naga noqotay marka saas darteed baan u baraarujinoo waxaa kala gedisan xaramka gudihiisa geeda ahaa iyo muxrimkaa kala gedisan muxrimku khaarij alxaram geedaha awuu ah jari karaa hadalna kuma jira masalada ayada laakiin ama muxrim ahaw ama ha ahaane waxaa la diidan yahay xuduudda xaramka dhexdiisa geedaha ku yaalla wa waa saas man baabu maa yuqtalu waxa la dili buu baab u yahay oo min addawaabi xayawaanaadka ah filxarami xaramka dhexdiisa lagu dilayo waalixraami iyo xarmanaantaba lagu dilayo dawaabta asalkeeda waxaa la yidhahdaa waxa dhulka korkiisa ku socdaa la yidhahda laakiin hadda waxaa laga wadaa wax duula iyo wax dhulka korkiisa ku socdaba way isku jiraan xayawaanaad weeye waxaa lagu dilayaa xaramkana waa lagu dili adoo xarmanna waa dili oo maxay kale yihiin xuduudda xaramka iyagoo ku jira waa la layn adiga oo xarmanna waa dili kartaa ama xaramka ka baxsanow ama gudihiisa ku jira saas manaa walixraamida macnahaasay faa'idaysanaysa yacnii adigoo xalaalana xaramka waad ku dili kartaa adoo xarmanna xaramkana waad ku dili kartaa khaarij alxaramna waad ku dili kartaa saasaa laga wadaa macnaha can caaishata radi allahu tacala canhuma qaalad waxay tidhi amara wuu amray annabiyu nebigu sal lay wasalam biqatli hamsin shan dilidood buu amray fawaasiqa oo faasiqiin ah ama biqatli hamsin fawaasiqin taana waa sax shan faasiqiin ah ayuu nebigu amray layntooda faasiqa waxaa la yidhaahdaa waa cid kasta oo ka baxday nadaamkiisii baa la yidhahda lanna aslu lfusuuq bimacna alkhuruuj waa aslu lfisqi waxaa la yidhahdaa alkhuruuj marka kuwan la laaya la dhihi doono waxay ka baxeen asalkii lagu yaqaanay xayawaanaadka kale oo waxay u baxeen inay dadka dhibaan dhibkoodaa batay saas daraaddeed baa fawaasiq loo leeyahay ama ma ahe xukumkooda sharcigu siiyey baa wuxuu ka baxay xayawaanaadka kale xaramka xukumkoodiibuu ka baxay saasaa fawaasiq loo yidhi saana waa la yidhahda ayb biqatli hamsi fawaasiqa fi lxilli baa lagu dili ayuu amray in lagu dilo iyo walxarami xaramkaba xilliga wixii xaramka ka baxsan iyo walxarami xaramka dhexdiisaba in lagu dilo nabigu amray sal lla slam maxay yidhaahdeen alghuraabu waa tuka waalxid'atu iyo bahasha la dafada dafada soo ma taqaanaa iyadan waa muxuu ahay ilmaha ka dafta bahasha ah, baqalyadu iyo dafadu farqi yar baa udhexeyaan umalaynaya ya suaal mia way ka yar dafadu waan umalaynaya baqalyadu mid iska daciifaa jirta oo iyadana baqalyo la oo aan aan inta badan wax dafin oo aad u tabaryar dafaduna way ka yaro xoog badan tahay intaan aniga garanahay kolley baadiye mar hore ay ugu dambeeye waxaa laga yaabaa in layga yaqaan laakiin qiyaastay saan intaan xusuusnahay waalxid'atu dafada waa waalcaqrab iyo baalkan la yidhaahdo hangaralaha ama dibqallooca waalfa'ratu iyo jiirka waalkalbu iyo eyga alcaquuru ee boqongoynta badan dadka cuna boqonta jara muttafaqun calayh shantaas waa ka koobaad waa tukah riwaayada muslim waxay ku dartay alabqac sifadaasay raacisayoo tukoo dhan ma ahee waa midka midabka leh abqac abqacna waxaa la yidhaahdaa waa midka dhabarka ama caloosha cad ama halkanuu cad yahay ama dhabarku cad yahay riwaayada muslim kaasay ka dhigtay qaydkaa haddii la fiiriyo waa sida culimmada qaarkood ay marayaane tuko oo dhan ma ahee midka astaantaale umbaa la dili waay qaarna waxay leeyihiin qaydkaasi riwaayada muslim ku yimid mayna ictibaarina waxay dhaheen tukoo dhan baa la dili mid bay isku waafaqsan yihiino mid tabar yar oo daciif ahoo beeraha muxuu ahaaye midhaha cuna midhaha cuna laakiin aan hilibka cunin oo aad u tabaryar oo la yidhaahdo quraabu zarci baa la yidhahda ka noocaasoo kalea isaga inaan la dilayn waa isku waafaqsan yahi laakiin midka la dilayo waa kan horarka ahee wax boobahay ee hilibka cuna kaa weeyaan ma ka kale buu khaas ku yahay mise isagoo dhan baa la dilaya waa khilaaf bayna alculamaa waxaana keenaya yani riwaayada ziyaadada muslim waalxidyatu iyo dafadii iyo waalcaqrabu iyo dibqaloocii waalfa'ratu iyo jiirkii wlkalbulcaquur kalbulcaquurkaasi cinda aljumhuur waxay leeyihiin wax kasta oo ibni aadamka weerara oo boqongooya yani dila boqongooyinta dilka laga wada ayaa soo gelaya oo waxaa soo gelaya libaaxii waxaa soo gelaya muxuu ahaay shabeelkii waxaa soo gelaya yeydii waxa ibni aadamka weerara xayawaanaadka dhan waxay soo gelayaan kalbulcaquur eyga laftiisa qaybtiisa dadka cunta ayagana sidoo kale wa ayb muttafaqun calayh wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula lahi sal ly slam wuxuu yihi hamsun shan oo min addawaabi waxyaalaha socda ka mida ah, laysa ma ahaanin cala almuxrimi ruuxa xarman korkiisa fii qatlihinna dilkooda junaaxun wax dembi ah kama soo gaadhayo oo korkiisa ma ahaanayo hadduu dilo wax dembi ah male wa alguraabi weeye tukaha iyo walxidiyatu iyo dafada iyo walcaqrabu iyo dibqalooca waalfa'ratu iyo jiirka iyo walkalbu lcaquuru iyo eyga dadcunka rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya wa fii lafdin waxaa ku sugan shan laa junaaxa wax dembi ah calaa man qatalahunna ciddii disha korkiisa ma ahan filxarami ku dila xaramka dhexdiisa walixraami iyo xarmanaanta dhexdeeda ku dila ama xaramkuuba ku dhex ama asagoo xarman buu dilay isku mid waay ayb alfaratu weeye wlcaqrabu wluraabu wlxidatu wlkalbu lcaquur waa intii un rawahu axmed baa wariya muslim wanasaai wacan ibni mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam amara wuxuu amray muxriman mid xarman biqatli xayatin abeese dilkeed buu amray biminan mino inuu ku dilo rawahu muslim iyadana waa mid kalo oo lixaad waa ah, iyadana abeesada fi lxilli walxarami walixraami ba waa lagu dili adoo xarmanna waa dili xaramkana waa lagu dili meel walbana waa lagu dili luqadeed ku hadlaysa adiga luqado way kala duwan yihin luqadda carabiga wax lab ku ah baa luqadeenna dhadi ku ah luqadda soomaaligaa wax dhadig ku ana oon annaga dhadig ahaan aan ugu hadallana luqadda carabiga wuxuu ku yahay labbuu ku yahay marka saas way macnaha ayb وعن بن cمر رضي الله تaعالى عنهma وsuئila isagoo la weydiiyey maa yqتل muxuu dilayaa الraجuل ninka oo min الdawaabi waxyaalaha socdaa wahuwa muxrimu isagoo xarman faqaala markaasaa wuxuu ihi xadaثتnii waxay ii warantay إxdى niswaة النabiy nebiga dumarkiisa mid ka mida ah, ii annahu nebigu sal lay waslam kaana inuu ahaa ya'muru mid amra biqatli lkalbi eyga dilkiisa alcaquur ee dadka cuna ama boqongooya waalfa'ratu iyo jiirkii waalcaqrabu dibqaloocii ama hangarlihii waalxid'atu dafadii waalquraabu iyo tukihii waalxayatu iyo abeesadii rawaahu muslim wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma can nebi sal lay slm nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi kulluhunna dhammaantooda faasiqatun waa mid ka baxday nadaamkeedii ka baxday wa oo fisqi iyo xumaan ka shaqaysa waa ayib dhammaantood waa wax bini aadamka dhiba iyo wuxuun muxuu ahaayey wax kharibo waa xataa kuwooda ugu tabardara oo tukahaasi waxallayntiisaa badan jiirka sidoo kale xunbu kharibi oo yani waa ka nebigu sal ly sl xataa maaratay dabku markuu shidan yaha guriga lagaga seexaninoo waxunbuu habeenkii qasi oo maalintii qasi oo weelashuu cuni oo waxba ma reebay ibni aadamka xataa waxa weeye muxuu ahaay markuu jiifo wuu afuufaa baa la yidhahdaa soo maa markaasuu jaraa marka wuxuu nabadgelinaya ma jiro marka waa faasiq hangaraluhuna isagana sidoo dibqallooco isagana wuxuu arka reebi maayo waa aniina xataa nebiyadu qaniinay laska dhaaf nin nebi dayn waay ma adig dayna marka waxaanad arkaysa kulli waa fawaasiqo dhibkoodaa ka baxsan xayawaanaadka kale way ka dhib badan saas darteed baa loo yidhi hala waxay culimmadu ka qaadanayaan yacni wax kastoo ibni aadamka dhibaya ousan si kalen isaga celin karin waxyaalaha ku nool xaramka wuu dili karaa hamsun kulluhunna faasiqatun wayaqtuluhunna wuu dilayaa almuxrimu wayuqtalna waana lalayni fi lxarami xaramkana waa lagu dilay alfaratu walcaqrabu walxayatu walkalbu alcaquur wlquraabu waay raw axmed wakadalika bazaar abu yacla soo saaray sanadkiisu waa daciif maxaa yeele leyth ibn abi sulaym baa ku jira saasuuna sanadku daciifku yahay xadiidkuse waa saxiixun lighayrihi oo axaadiistii hore ayaa xoojinaysa u markhaati kacaysa muxua kan oo kan oo dhabna meelaha cascasmiah ee madow ah, maya kaas waxaa la yidhahdaa kaas eh, meeshan kuma imaanina waxaa loo daliishadaa culimmada qaarkood ay u fahmaan bahashii la dhihi jiray wasaq xadiidkii wasaqa oo ninkii eh, hal darba ku dila ama hal mar ku dila oo ay soo aroortay nebi ibraahim calayhi salaam markii gaaladu ay dabka ku shiday ayay dabkii ka qayb qaadatay shididiisa marka taasi taasay qaarkood ku fahmeen u fahmeen iyadana cala asaxiix waxa weeyaan waa qoratada waaweyn waay maaha wasaqu markaad fiiriso qawaamiista iyo sifadeeda iyo markaad fiiriso waa baashan la yidhaahdo qoratada lafteeda waay ee kan haddaad sheegayso ee muxuu ahaa gododka galgale eh isaga iyo mulaca waaweyn iyo bahale ay dhihi jireen caashe garadax oo qaarkood ay ku fasiraan iyo kulli ma ah sida sawaabkaa wasaqu waxa weeyaan waa waa qorotada waliba middeeda waaweyn guryaha fufuusha taas wa marka taasay qaarkood u qaateen ooay ku fasireen ah. ayb baabu tafdiili makkata cala saa'ir اlbilaad wuxuu baabu yahay maka in laga fadilo bilaadda inteeda kale masalada laga hadli rabo waxa weeyaan dhulka ilaahay xaggee u fadli badan can cabdillaahi bni cadiy bni alxamraa annahu isagu samica wuxuu maqlay annabiya nebigu sal lay sl ayuu maqlay oo yaquulu leh walxaal huwa nebigu waaqifun mid taagan uu yahay bilxasawarati meesha xasawaro la yidhaahdo fii suuqi makkata ama bilxasawarati dheh meel yara taag ah xasawarada la yidhahdaa alraabiyatu sagiira waa taagga yarwa meesha dhulka wax yar kor yara kacsan baa laydhaha oo fii suuqi makkata maka suuqeeda ku yaalla isagoo taagan buu wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innaki adugu makoy la khayru ardi illaah dhulka ilaahay ta ugu khayr badan baa tahay wa axabu ardi dhulka ilaahay ta loogu kalgacayl badan ba yahay baa tahay ilallahi alla xaggiis alla tuu ugu jecel yahayna waa walowlaa annii ukhrijtu haddayna jiri lahayn in lay bixiyey minka adiga xaggaaga layga kaa bixiyeyna maa kharajtu ma baxeen inay quraysh ay iga kaa saartay oo lay eriyey oo layga kaa eriyey haddayna jiri lahayn ma baxeen oo meel kale kuguma doorsadeen waa rawaxa wariye axmed wabnu maajah watirmidi wasaxaxahu wakadalika waxaa saxiixinaya ibnu khusayma iyo albani iyo kayrkood waa xadiis sugan waay marka wuxuu nas ku yahay xadiidku oo ku cad yahay dhulka ilaahay meesha ugu khayr badan inay tahay inay maka tahay meel walbana ay ka khayr badan tahay oo dhulka ka mida ayib ah. wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi limakkata maka wuxuu ku yidhi maa atyabaki maxaa udgoonkaaga badnaysiiyey min baladin baled ahaan oo wa axabbaki kuu kalgacayl badnaysiiyey ilaya aniga xaggayga ah ama maa shay cajiib ah ayaa atyabaki ku udayg badnaysiiyey min baladin balad wa axabbaki shay la yaab lebaa ku kalgacayl iyo jacayl badnaysiiyey ilaya aniga xaggayga walowlaa anna qowmii haddayna jiri lahayn in tolkay akhrajuunii i bixiyeen minkii adiga iga kaa saareen maa sakantu ma aanan degeen hayruki meelan adiga ahayn haddayna tolkay iga kaas saari lahayna adiga meelaan ahayn ma degeenoo meel kale kuguma doorsadeen rawahu tirmidi baa wariyey wa saxaxahu wakadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo xaakim iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan labada xadiidba way sugan yihiin xadiid ibnu cabaas iyo xadiid cabdilaahi bni cadiy bni alxamraa waxayna tilmaamayaan in dhulka ilaahay ay maka ugu khayr badantahay uguna fadli badantahay waxaa xoojinaya xadiiska uu nebigu leeyay sal lla alay wasalam salaad lagu tukado xaramka maka masaajidka maka lagu tukadaay waxay u dhigantaa boqol kun oo salaadood oo masaajidda kale lagu tukaday masaajidka madiinana wuxuu u dhigmaa salaada lagu tukadaay kun salaadood oo meel kale lagu tukaday bay halkii salaad u dhigantaa ilaa masjidulxaraamka mooye waxaa marka xadiiskaana ku cad <coughs> in madiine iyo makka fadliga u dhaxeeyaay uu aad u kala fog yahay oy makka aad uga fadli badanta sidaasi waa sida ay jumhuurtu qabaan waana sida raajixa laakiin culimmada qaarkood baa dood qabo isku dayaya inay madiine fadilaan oo halkaa ijtihaadku la maray oo waxbay u uruurinayaanoo waxay leeyihiin nebigii baa ku aasan oo muxuu ahaayey nebigu wuxuu yidhi maa bayna mimbari muxuu ahaayey eh, maa bayna beyti wa mimbari rawdatun min riyaadi aljanna adugu axaadiis noocaasay u uruurinayaan adiga sida sawaabka ah wax kastoo la uruuriyaba nasuustan ku cadcad inay maka fadli badan tahay meel laga mari kara ma jirto waxaa cajiib ah culimmada qaarkood sida qaadi ciyaad iyo ragle waxay soo guurinayaan oo ay leeyihiin buqcada nebi maxamed uu ku aasan yahay ayaa dhulka ugu fadli badan bal taa horta meel inoo dhiga bay leeyihi markaa kadib makiya madiina ha doodo makiya madiina ha la doodo ha la yidhahdo kee fadli badan laakiin bal horta qabriga nebiga iyo meeshuu ku aasan yahay inay tahay dhulka meesha ugu fadli badan taa muran ayaan la gelinin bay leeyihi way waa jecel lahay waa jecel lahay inay dhulka ugu fadli badnaato laakiin hadda wixii daliil bay u baahantay soo wixii daliil bay aayad qur-aana iyo xadiis iyo wixii nusuus bay u baahantay ilan masalada tafdiilka shayganaa shaygan ka fadli badan iyo meeshanaa meeshan ka fadli badan iyo zabankanaa zabankan ka fadli badan iyo hebelbaa hebel ka fadli badan waa wax alla khaas la yahay waay wax xataa ijtihaad lagu keeni kara maaha ilaahay baa iskaloo khaas la ah marka waa in la helo nas qur-aanka ah ama nas rasuulka ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labadaana ma hayno meel nas sugan lagu hayo ma jirto buqcada nebi maxamed uu ku aasan yahay inay ka fadli badan tahay maka wax nasoo sugan looma hayo laakiin in badan waxaad moodaa inuu yacni qaadayo yacni jacaylka iyo weynaynta nebiga loo hayo sal alla alay wasalam oo qalbiga muslimiinta ugu jira ficlanna waa masle iijaabi ah haddana maca daalika waa in lagu taqayudo nusuusta sugnaata waa in lagu taqayudo markii laga hadlayo buqca fadli badan ama hebel baa fadli badan ama zaman baa fadli badan waa in looga dambeeyo nusuusta qur iyo sunnada baabu xarami lmadiinati magaalada madiine xaramkeedii wuu baab yahay wa taxriimi saydihi ugaadheedoo la xarimo iyo wa shajarihi geedkiisa taas taa hore ma ahayd tanina magaalada madiine xaramkeeda iyo ugaadhiisa sidoo kale inay xaaraam tahay oon la ugaadhsan karin iyo geedihiisa in laan la goyn karan magaalada madiina wa can caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu sal lay slam rasuulku wuxu uhi almadiinatu madiino xaramun xaram wa maa bayna cayrin ilaa thawr inta u dhaxaysa buurta cayr iyo thawr mukhtasarun weye mid lasoo soo gaabiyey min xadiiin baa laga soo gaabiyey muttafaqin calayhi oo laysku waafaqsay xadiisay saddexdu soo saareen ayaa laga soo gaabay almadiinatu xaramun maa bayna cayrin wa thawr labada buur cayr waa la yaqaanaa oo waa buur caan ahoo la yaqaano oo magaalada aan dhanka koonfur inaad ka xigto mise dhanka koonfur eh, muxuu ahaa galbeed miya buur caana waay laakiin waxaa la soo saari waayey oo khaasatan raggii mutaqadimiinta qaar badani ay keeni waayeen buur thawr la yidhaahdo oo madiino ku taalla waa la keeni waayo waxaa loo yaqaanaa thawr bay leeyihiin cayr iyo thawrba waxay ku yaallaan makay ku yaallaan laba buuradoo maka ku yaallo xuduudda xaramka lagu qiyaaso waayo lagu jaangooyo laakiin magaalada madiina cayr la garay ee thawrkeedii baa la soo saari waaya ilaahay qaarkood ta'wiilba geliyaan xadiiska laakiin qaarkoodoo baxi siyaadaha ku sameeyey masalada baaris siyaadaha ku sameeyey baa waxay leeyihiin waxaa jira buur la yidhaahdo oo madiine ku taalla oo dadkii deegaanka ahaa ay magaceeda soo kala gaadheen buurtaasina waxay ku taallaa buurta uxud markaad ku sii jeedo oo aad ka marto dhanka bidixda markaad buurta uxud ka marto jid laamiyaa jiroo hadda meesha laga bixiyey oo buurta uxud la soo wareega korka la soo wareega jidkaa laamigaa markaad hayso buurta uxudna wax yar aad fiideeda yaro dhaafto gacantaada bidixda waxaa kaa qabanaya buuro gaagaaban buur marka waxaa ka mid a aan aad u dheerayn oo korkeeda markaad fiiriso u samaysan sida dibiga dhabarkiisoo kale ama tunkiisoo kale u yareeg baaxifiinta iyo asxaabu siyarka qaar ka midoo baxi siyaada'a ku sameeyey waxay leeyihiin fawrka madiina halkaasuu ku yaalla buurtaasay ku sheegayaan waana sida ay qaar badanoo culimmada mucaasiriinta iyo muta'ahiriinta ay xaqiijinayaan marka buurtaa iyo midda dhanka kale ka soo jeedda ah labadaa buurood baa laga waraa cayr iyo thawr labada dhinac ee kaleeta ee ah galbeed iyo barina iyadana xuduuddu waxa weeyaan waa labada taag ee dhagax shiilka ah madiina loo yaqaanay inta u dhaxaysaa xarama marka faafaahinteeda ciddii u baahan kutub khaasaa laga qoray macnaha ayb wa fii xadiiin xadii dhexdii waxaa ku sugan can caliyin laga warin can inabiy sal alay wasalam nabiguu ka warin fi lmadiinati madiinana yani wax ku saabsan laa yukhtalaa lama gooyo khalaaha yani muxuu ahaay nabaadkeeda nabaadka qoyan lama jaro walaa yunafaru lama eriyo lama didiyo sayduhaa ugaadheeda walaa yultaqatu lama qaado luqatatuhaa baadideeda dhacday ilaa liman ashaada ciddii yaahdinaysa mooye biha iyada ciddii ku dhawaaqaysaoo yani yaahdin iyo haybaarinteeda wadaysa mooye walaa yasluxu ma haboono lirajuli nin uma haboona an yaxmila inuu xambaaro fiiha madiine dhexdeeda asilaaxa hub inuu ku qaado liqitaalin dagaal dartiina ugu qaado in hub lagu qaado oo hub lagu wato dagaal loogu talagashan yahayna maya walaa yasluxu ma haboona oo ma bannaano weeye an yuqtaca in la gooyo fiiha madiino dhexdeeda shajaratun geed in la gooyo ilaa an yaclifa inuu quudinayo mooyaane calfinayo rajulu nin baciirahu neefkiisa geelaa inuu calfinayo mooye inaad daaq ahaan xoolaha uga dhigaysa mooye geela mooye si kale looma jari karo rawahu axmed baa wariyey abu daawuud sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim ibnu xajarna wuu taxsiininaya wuxuu tusayaa marka inay magaalada madiina iyo maka xagga geedaheeda iyo ugaadheeda iyo xurmada iyo inay dhankaa isaga mid yihiin wacan cabaad ibnu tamiimin can cammihi adeerkii wuxuu ka warin ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yidhi ina ibraahiima nebi ibraahim xarama wuxuu xarimay makata maka ayuu xarimay wa dacaa wuuna u duceeyey laha iyada wa innii aniguna xaramtu waxaan xarimay almadiinata madiina kamaa sidii xarama uu xarimay ibraahiimu makata maka uu xarimay taxriimka maka nebi ibraahim baa lahaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam inkastoo xadiista ku soo aroortay taxriimkeedu inuu alla xarimayo maalintii samaawaadka iyo dhulkaba la abuuray bay maka xaramkeedu ahaa laakiin nebi ibraahim baa ishhaariyey oo muujiyey oo wahaakada nebigu wuxuu leeyahay sidaasoo kalean anuguna madiine u xarimay wa can abi hurayrata radi allahu tacaala xarama rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu xarimay maa bayna laabataya almadiina magaalada madiina labadeeda dhagax shiil inta u dhaxaysa laabatada waxaa la yidhahdaa waa taagga dhagaxa madmadowle wey oo dhagax shiilka aan dhahno labada xarana waxay ka jiraan xarataynna waa laabatayna waa la yidhahdaa waa laba taagoo midna magaalada wuxuu ka jiraa dhanka bari oo waxaa la yidhahdaa alxara sharqiya midna wuxuu ka jiraa dhanka qoraxdhaco waxaa la yidhahda alxara algharbiya waana xadaynta labadaa dhinac labadeeda dhinacee kalena xadaynteedu waa labada buurado waa thawr iyo cayr ah, saas man ayb wa wuxuu yeelay inay cashara miilan labiyo toban miil buu nebigu wuxuu ka dhigay oo xowla almadiinati madiine hareeraheeda buu ximan nebigu ka dhigay sal lay slam meel ilaa shan oo aan la geli karin wa muttafaqun calayh ayb an abi huraraa radi allahu tacala canhu fi lmadiinati isagana madiine waxaa lagaga warin wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal lay slam oo yuxarimu xarimaya shajaraha geedeeda an yukhbata in wax laga goosto ah. yani waxa weeye caleenteedii la daadiyo aw amase yucdada ama la jaro ah. yani waxa weye in wax laga gooyo ama caleen ama geed ama wuxuun laga gooyo ama la diro rawahu axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciifo nin la yidhahda xabiib alhudali baa ku jira oo sanadku daciif leeyahay xadiidkuse waa saxiixun liqayrihi oo axaadiista kalea u markhaati kacaysa hada wabilahi towfiiq wsala allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem